aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan guri inaad eegto guur aad hamiiso gurso gabardiin garashaloho guri inaad eegto guur aad gurso gabardiin leh garasha laho daa'imkan ammaano rasuulkan dardaarmo dumarkaasi diimeed in lala dago ذلك الأمان ورسولك ترتار دمر سيديمين إلا لدعو إلا kamadama nuurke ducadii qur-aanka kamadalo afkood dartigaagiyana kama dalman muurke ducadii qur-aanka kama dalal aafkod guriga daraadiis durusi axkaamta dugsiyada diimeed marna kama dururqan guriga daraadiis durusi axkaamta dugsiyada diimeed marna kama dururqan marna kama dururqan dariskood ma dulmaan da'yartood hanuunshaan dinta ku barbaarshaan duca qabooyinkan dariiskood ma dulmaan da'yartood hanuushaan dinta ku barbaarshaan ducaabooyinkan daa'imaw ilaahow dumarkaani dhowro dinka baranaaye qawnanta diiday daa'imaw ilaahow dumarkaani dhowro dinka baranaaye qawnanta diiday qawnanta diiday dumarka isqaawshay dinta rabbi diiday dirkoodii caseeyey dhamac gur hasiini duma markaa isqaawshay dinta rabbidiiday dirkoodii caseeyey dhamac gur daa'imkan casiyeen rasuulkay dardaareen diinkoodii ka dururqeen diibad joogayaashan daa'imkan casiyeen rasuulkay dardaareen diinkoodii ka dururqeen diibad joogayaashan diibad joogayaashan dumarka xijaaban daa'imkood adeeco jirkoodii daboolo midka dooro waalal dumarka xijaaban daa'imkood adeeco jirkoodii daboolo midka dooro waalal ogow qurux waadiin daawa gurna waa samirtayartanta daboolan midka daydayo ogow qurux waadiin daawa gurna waa samirtayartanta boolan midka daydayo midka daydayo